wa yowma yacaddu addaalimu calaa yadayhi yaquulu yaa laytanii ittakhadtu maca arasuuli sabiila yaa layt yaa laytanii xarfu tamanni buu la iman doonaa uu le yaa layt way adduunyada intaan joogay maan ilaahay adeeco oomaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jidkiisii miyaan raaco miyaan dhaqanka islaamka ku dhaqmo miyaan diinta islaamku siday i tidhi aan u soo socdo maanta waan liibaani lahaa laakiin khilaafkaan khilaafa ilaahay amarkiisa iyo sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa halkaa idhigtay buu leeyahay meel iska soo qabtana ma leh yaa qawmanaa hubbuu linasri ilaahikum wanabiyikum washariicati alixsaani alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri addunya waaddiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ilaahay baynu subxaanahu wa tacaala u mahadnaqaynaa awalan wa aakhara daahiran wa baatina mahaddaa ilaahay kadib waxaa marti inugu ah masjidka nasrudiin ee xaafadda daami sheekh xuseen cali aynu wada garanayno ilaahay khayr badan a siiyee sheekha ayaan ku soo dhoweynayaa falyatafadal mashkuura alxamdu lilaahi wakafaa wasalaamun calaa cibaadihi aladiina istafaa ama bacd faacuudu billahi min ashayطaani اrajiim إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد بأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله إلهي بان حمدنينا meel kastoon joogno xaalad kasta oo aan ku jirno zaman kasta oo aan joogno waxaa laynooga baahan yahay marna inaan ilaahay aan halmaamin allihiina abuuray ee ina jirsiiyey ee nolosha adduunyada inagu deeqay ee waxaa mid kastoo inaka inaga mida ah uu haystana allihii siiyey dhimashadana ilaaha inagu xakumay qiyaama inuu jiro lasoosaa laysa soo saarayo lays xisaabayana allah inagu qasbay allahaase inaan mar walba aan xasuusanaa oo aan isxasuusinaa diinteenna wanaagsan ee macaan bayna faraysa haddaan magaalada joogno iyo haddaan mii joogno haddaan masaajid joogno iyo haddaan suuq joogno haddaan safar nahay iyo haddaan nahay xadar haddaan yar nahay iyo haddaan weyn nahay dhammaanteen ilaahay waxau nagu addoonsaday inaan ilaahay aan aaminno oo ilaahay aan caabudno ilaahay ka cabsanno ilaahay mar walba xasuusnow halmaamin adduunyadan aan joogno waa daar alikhtibaar waa layna keenay waxaad haysatana waa lagu siiyey waxaad haysata ilaahay ha ku hiloobin amarkiisa in allaha tacaala mustakhlifukum fiiha fayanduru kayfa tacmaluun buu nebigu yihi sal alla alay slam in addunyaa xulwatun khadira adduunyadu waa cagaar waana macaan wa in allaha mustakhlifukum fiiha ilaahayna adduunkan maaragtaan idinku inagu dhex abuurtay oo in qaarkiina way ku dhex dhimanayaan qaarkiina way dhalanayaan fayanduru kayfa tacmaluun sidaad adduunyada dusheeda intaad joogtaan aada u camal falaysaan buu ilaahay eegayaa nolosha adduunyada si aad u gudanaysaan baa la eegayaa ma sidii ilaahay jalla wacalaa uu raalliga ka ahaabaad ku gudan mise si uusan ilaahay raalli ka ahayn baad noloshaada ku gudan dukaan ninka furtay habeen walba wuxuu rabaa inuu macaash la soo hoydo ninka tagsiilaha ee gaadhiga tagsiilaha magaalada dhexdeeda kaga shaqaysanaya ama baslaha habeen walba wuxuu rabaa masaariif iyo macaashka inuu la hoydo ayuu rabaa habeenkuusan waxba la hoyan waa khasaaray ugu taagan tahay isaga xaggiisa hal maalin keliya oo ninkaa gaadhiga watee tagsiilihii uu waxba la soo hoyan waayuu ka murugoon oo uu ka calaacali toddobaatan sano lixdan sano boqol sano siddeetan sano ayaa ilaahay adduunka kugu siiyey fursad banka qiyaame markaa tagteed haddii laga yidhaahda ka waran siddeetankii sano sanood kusoo khasaartay khasaaraha ifka qofka soo gaadha waa laga kabaa laakiin khasaaraha qofka aakhiro soo gaadha cid ka kabaysa ma leh faman haqulat mawaasiinuhu fa ulaa'ika hum اlmuflixuun waman khafat mawaasiinuhu fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun walciyaadu billaah khasaaraha ifka qofka soo gaadhay waa la kabi aqalba ayaa lahaa aqalkiibuu daad ka qaado uu dumay waa loo dhisi tacliintiibuu ku dhacay si kale unbu haddana u noola nolosha u tijaarad buu lahaayoo tijaaraddii baa ka baaba'day dibbuu dib baa laga yaabaa inuu isku soo qabto oo gacan la siiyo o la caawiyo laakiin banka qiyaamo qofku markuu yimaado hadii la idhahda hebel uu khasaaray oo toddobaatankii sane lixdankii sane adduunyada uu joogay uu ku soo khasaaray haddii la yidhaahdo khasaarahaasi cid ka kabaysa male qofkaasi nicmataani maqbuunun fihima kahiiru min annaas asixatu walfaraaq buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laba nicmadood oo aad u waaweyn ayo dadku adduunka intay joogaan ay maaragtaane ku dagman yihiin buu nebigu yidhi labadaa nicmadoodi waa firaaqa iyo caafimaadka weeyaan laba nicmadood oo waaweyn ayaa dad badanoo maanta adduunka jooga hoos maraysa qabna fulaan maqbuun macnaheega waxay culimmadu ku macneeyaan culamaau luga badaacaddii magaalada lagu iibinayay boqolka doolar ayaad ku faraqdood ku iibisay toban toban dollar laba shay oo keliya markay gacantaada ay ku hadhay ayaad ogaatay badeecadani inay joogto boqol dollar meelaas ka soo qabata ma haysaa markaa wixiiba gacantaada way ka baxeen labadaa nicmadood buu nebigu leeyahay dad badanoo maanta adduunka jooga way ku dagman yihiin asixatu waalfaraaq caafimaadka ilaaha ku siiyey intaad caafimaadka haysa ilaahay caabud iqtanim khamsan qabla khamsin shan necmadood intaad haysatid buu nebigu yidhi shan ka horjeeda shantaa nicmadood intaysan kugu dhicin uga faa'iidaysa buu nebigu yihi sal alla alay aakhiradaada firaaqaka qabla shuqlika intaad gacan banaan tahay ee wax ku mashquuliya weli aanad helin firaaqa ka faaiideyso haddaad berri aad mashquul noqotid firaaqa maanta haysatid ma haysanaysid intaanad mashquul noqon ka hor faraaqaaga uga faa'iidayso intaanad ka mashquulin ilaahay taacaddiisa khinaaka qabla faqrika intaad qaniga tahay ee baahidaadu ay urursan tahay ee xaajaadkaagu ay ku daboolan yihiin intaynay baahi ballaadhan kugu dhicinoo daacadda ilaahay ku seejisana khinadaada uga faa'iidayso sixataka qabla saqamika buu nebigu yidhi intaad caafimaadka hayseed caafimaad qabtid intaanad bukoon ka hor uga faa'iidayso nicmadda diinta iyo daacadda ilaahay uga faa'iidayso xayaataka qabla mowtika intaad intaad nolosha aad hayseed weli aana dhiman mar haddii dadku ay dhintaan waxay odhanayaan ilaahowna celi laakiin cid soo celinaysa ma jirtee inta aad nooshahay intayna geeridu ku iman nolosha geerida ka hor ka faa'iidayso oo noloshaada geerida uga sii faa'iidayso ila mar haddii la dhinto camalkii uu go'ayaa camalkii adduunyada lagu soo qabtay abaalkiisi baa bilaamaya marka la dhinto intaad dhallinyarada aad tahay ee xoogga aad tahay iyo uga faa'iidaysa intaynan da'du kugu imanayd aanad gaboobin intaanan lagu qaban ee mowdku ku qaban ka faa'iidayso dadbaa dad baad marka la qabtay baraarugayaan xataa idaa jaa axadahum almowt qaala rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin faasadaqa wa akun min alsaalixiin walan yu'ahir allaahu nafsan idaa jaa ajaluhaa wallaahu khabiirun bimaa tacmaluun xataa idaa jaa ajaluhum ajashoodu markay ku soo xaadirta baa ilaahay yidhi ama midkood ajashu markay ku timaadda wuxuu odhan doonaa rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib ilaahow in yar haddii ajashayda dib loo dhigi lahaa fa asadaqa wa akun min alsaalixiin waa sadaqadaysan lahaa oo dadka wanwanaagsan ee suusuuban baan ka mid noqon lahaa waxaa la odhan doonaa walan yu'akhir allaahu nafsan idaa jaa ajaluhaa naf haddii ajashu ay ku soo xaadirto dib loo dhigi maayo baa ilaahay yidhi saacaddeedii hore loo dhigi maayo dibna hore dibna loo dhigi maayo horena loo soo dhigi maayo qabrigii baa haddana la qabrigii markuu galo waa ka odhanaya rabbi irjicuunii lacallii acmaluu saalixan rabbi irjicuuni ilaahow celiya igu celiya adduunkii maxaan ka soo qaban ma beeraan soo falan ma ganacsi baan ka soo shaqayn ma suldad iyo siyaasad baan raadin may lacallii acmalu saalixan haddii haddii adduunka maanta la igu celin lahaa oo mar la ii qabashayn lahaa waxaa laga yaabaa inaan camal wanaagsan ka soo shaqayn lahaa salaadaan tukan lahaa soonkan la iman lahaa sakadaan bixin lahaa sadaqadan bixin lahaa waalidkan u samafali lahaa jaarka xaqiisaan ilaalin lahaa wanaag baan ka soo shaqayn lahaa wax wanaagsan haddana bankii qiyaamaa la keenay muxuu leeyahay walow taraa id ilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbanaa absarnaa wa samicnaa farjicnaa nacmal saalixan innaa muuqinuun bankan qiyaamaa la keenay waxa uu leeyahay ilaahayow maanta xaqiiqadii baan arkay maqalkiibaa ii furmay oo araggiibaa ii furmay oo maqalkii adduunyada aad ku qabtay maqal muunan ahayn may maqal saxa ma ahayn haddaad xaqa aanad maqlaynin maqalkaaguma shaqaynaya ka dhigan taha uu xidhan yahay araggan adduunka dusheeda ilaahay kugu siiyey haddaad xaqa aanad ku arkaynin oo noloshan adduunyada nolosha ka dambaysa aanad arkaynin nidaamkan caalamku u socdo haddaad qudradda ilaahay awoodda ilaahay aanad ka dhex arkaynin oo dadka dhimanaya aad ku cibro qaadanaynin oo ka faqiirka aad faqrigiisa ku cibro qaadanaynin oo ka bugtaantiisa ku cibro qaadanaynin oo ka lixaadkale lixaadkiisa ku cibro qaadanaynin araggaagu sax maahayna wax kale aad arkaysi rabbanaa absarnaa haddaa ilaahow indhihii noo dilaacene oon aragnay xaqiiqadiiye maqalkiina hadduu noo shaqaynayaayoon maqalkii u dhabtii aan maqallay aan maqalle ilaahow adduunka dusheedii nagu celi camal wanaagsan baan ka soo shaqaynaynaa innaa muuqinuuna annaku maanta waxaa nahay kuwa yaqiinsan ilaahay la kulankiisu xaq inuu yahay kuwa garanaya ayaa nahay ilaahu adduunka nagu celi bay leeyihiin ma maqasheen weli qof la soo ceshay maa samicnaa fii aabaa'ina alawaliin adduunka mar haddii laga baxa laguma soo noqdo wa qaaluu low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciir caqligaa maanta adduunka dadku lagu sheegaya laleeyahy waa cuqalaa way waa khubaraa waa indheergarato indheergarato muxuu gartaa boqolka sano ee soo socota hee isbeddelka geeska africa ka dhacayuu ka faalloodaa salaada subax ma tukada may tukado saacadaha ilaahay samada adduunyada uu imanuu leeyahay yaa waxay weydiisan hansiiye ma yaqaanaayo ma kacayo ilaahiisa ma baryaa may laakiin waa brofesor khabiir endheergarato muxuu yaqaanaa isbedelka geeska afriku ka faalloodaa caqliga haddaad ku garan weyday allihii ku abuuri caqli maaha indhahaagan haddaad xaqiiqada ku arki weyda araggii saxda maaha qalbigaaga haddaad ilaahay ku abuuray aad ku aamini weydood macrifada ilaahay qalbigaaga ay kuu degi weydo qalbigaagu ma noolo wuu dhintay maqalkaaga haddaynan xaqa aad ku maqlayn oo xaqa marka laguu sheega aanad joogsanayn oo xaqa aad ku dhegaysanayn oo xaqa aad u raaricinaynin maqalkaagu ma shaqaynaya ka dhigantahay laakiin maalin buu shaqayn doonaa yowma alqiyaama yowma qaaluu rabbanaa amatana اثnatayni وأحyaytna اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده wain tushrikuu bihi wain wain dalikum biannahu idaa duciya allaha waxdahu kafartum soo maha wain yushrak bihi tu'minuu falilaahi falxukmu lilaahi alcaliyi alkabiir falxukmu lilaahi alcaliyi alkabiir rabbana ereygan rabbanaa uu soo noqnoqon doonaa meelo badan qur-aanka ajasha markay imanaysa rabbanaa buu qofku leeyahay qabriga marka la dhiga rabbi buu leeyahay banka qiyaamo rabbi buu leeyahay naarta dhexdeeda rabbi buu leeyahay wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk wanaadow naarta dhexdeeday ka dhawaaqayaanay leeyihiin yaa maalik waa malaga furaha naaraha haya ku leeyihiin rabbigaa noo weydiin qudha hanagaga jaro han iska dhimanee meeshan ku jiri kari mayne afartan sano kadib uu u jawaabayuu leeyahay qaala innakum maakisuuna ma dhimanaysaane haddeetoole halkaabaad ku nagaanaysaan walciyaadu billaah aakhirada intaasoo jeer bay odhanayaan gaaladu rabbana rabbanaa rabbanaa factarafnaa bidunuubina fahal ilaa khuruujin min sabiil rabbanaa way soo noqnoqonaysaa adduunka dusheeda haddii mar keliya laga heli lahaa inaad tidhaahdeed yaa rabbi rabbigay waa allah adduunka dusheeda hadduu qofku ilaahay ku garan lahaa garashada ilaahay adduunku ku gartaa aakhira afici doontay ugu amaa garashada khalqigu banka qiyaame ilaahay ku garan doonaan ma shaqaynayso teebaa shaqaynaysa garashadii adduunka dusheeda ay kala yimaadeen salaaddii adduunka dusheeda ay ku soo salaadeen tasbiixdii adduunka dusheeda ilaahay ay ku soo xuseen daacaddii ilaahay adduunka adduunka dusheeda ilaahay ku soo adeeceen daacaddaas intay dooniba ha la taasaa banka qiyaama shaqaynaysa laakiin banka qiyaama markii la keeno garashada khalqigu ilaahay ay wada garanayaan ma shaqaynaysa ogow caqliga wuxuu shaqaynayaa waa intuu adduunyada dusheeda ilaahay ku baray buu caqligaagu aakhiro kuu shaqayn alkayisu man daana nafsahu wacamila lima bacda almowt alkayis caaqil qofka caaqilka waa qofka naftiisa xisaabiya habeenkiibuu xisaabin oo toddobaadkiibuu isxisaabin oo bishiibuu is-xisaabin sida dukaanka loo xisaabiyaa la doonayaa inaad wakhtigaaga u xisaabisid ninka saaxiiba dukaanka raysamaalkiisu waa dukaankiisu waa badaacadda weeyaan maxaa maanta iga baxay maxaa ii soo galay qofka bini aadankaa raysamaalkiisu waa wakhtigaaga wakhtiguna muxuu ka kooban yahay waa sakan iyo daqiiqado iyo saacado iyo maalmo iyo asaabiic iyo bilo iyo sannado iyo qurun laysku geeyey waa daqiiqado habeen iyo maalin weeyaan waa habeen iyo maalin wajacalna alleyla waannahaara aayatayni famaxawnaa aayata alleyli wajacalnaa aayata annahaari mubsiratan litabtaguu fadlan min rabbikum walitaclamuu cadada asiniina waalxisaab wa kulla shayin fasalnaahu tafsiila wa kulla insaanin alzamnaahu طaa'irahu fii cunuqihi wanukhriju lahu ywma alqiyaamati kitaaban yalqaahu manshuura iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba man ihtadaa fainamaa yahtadii linafsihi wman dalla fainamaa yadilu calayha walaa taziru waasiratun wisra ukhraa wmaa kunna mucadibiina xataa xataa nabcaa rasuula maalmahan habeen iyo maalintana iyo nolosha bini aadamku ay ku taagan tahay sanadku maalin iyo habeen buu ka samaysmayaa usbuucu maalin iyo habeen buu ka samaysmayaa bishu maalin iyo habeen bay ka samaysmaysaa saacaduhu maalin iyo habeen dhexdooday ka unkamayaan bini aadankana qiyaamaha toddobaatan sana haddii aad jirtay boqol sana haddaad jirtay shar iyo khayr waxaad aragtay shar iyo khayr waxaad ku hadlaysay shar iyo khayr waxaad samaynaysay oo lagugu soo qoray buug ayaa qoorta qof walba loo sudhayaa markaasaa la odhan doona iqra' kitaabaka kitaabkaaga adigu xagga ula baxo akhriso kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba maanta adaa iskugu filan inaad isxaabiside cid ku xisaabisa uma baahnid isxisaabi adigu maanta banka qiyaamuu isku xisaabiyey xisaabtiisii markuu rogrogay wuxuu soo baxay inuu yahay ahlunaar muxuu samayn markaa waa kaas meel iska soo qabta ma joogaa may ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليت يا ليتني حرف التمني بو لا إيمان دون أولا يا ليت وأدوية إنسان جوج إيمان إلهي أضيعه وما نبي wamaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jidkiisii miyaan raaco miyaan dhaqanka islaamka ku dhaqmo miyaan diinta islaamku siday tidhi aan u soo socdo maanta waan liibaani lahaa laakiin khilaafka aan khilaafa ilaahay amarkiisa iyo sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa halkaa idhigtay buu leeyahay meel iska soo qabtana ma leh sida ninka habeenka ninka dukaanlow habeenka u xisaabtami ayaa la doonayaa habeenkii nafta in loo xisaabiyo cumar ibn alkhadaab allaha raalli ka noqde ayaa odhan jiray naftiinna xisaaba intaan laydin xisaabin camalkiinna shar iyo khayr waxaad qabateen maalinkii miisaanka saar bowgiyo qalin qaado subaxdii markaad kacday ilaa gobolku ku dhacaayay sharkaagiina qor khayr waxaad samaysana qoro is isxisaabi haddaad adduunka dusheeda isku xisaabisid oo adduunka dusheeda camalkaaga aad miisaanka saaratid waxaad ku fududaanaysaa xisaabta akhraa ku fududaan allah inoo fududeeyo marka waktigeennu waa harwadeenni ilaahayna siiyey yaan dayicin innaga maanta dadkeena zamankan waxay yidhahdaan waktiga halkeen kusoo dilaa soo ma yidhahdaan gaaladuna waktiga qiimihiisa intay garteen ayay yidhahdaan waktigu waa lacag haddii wadannada reer galbeedka waddada aad ku socotay ay kaa lunto oo jidka aad maraysay aad ka luntid fursad u heli maysid qof inuu isku kaa taagu ku tilmaamo dariiqii xagguu kaa xigay ama magaalaa u inaad ugu tilmaamo heli maysid waayo wuxuu kule intaa gaadhiga halkaa aan joojinayo wadada dhexdeeda wakti bay gu socduu ku leeyahay waktiga qiimihiisii bay fahmeen iyaku deedna adduunyadii bay geliyeen khayraadkii adduunyada ku jiran ilaahay waa u soo saaray falammaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay markii amarkii ilaahay ay halmaameen baraarujintii lagu baraarujiyey diinta markay ka jeesteen ay iska dhaiska dhega tareen baa ilaahay yidhi adduunyadii albaabadeedii baan u furnay baa ilahay yidhi iyaka iyaka wakhtigoogii halkay geliyeen dhulka khayraadkii arlada ku jir o dhan bay la soo baxeen waa kuwa maanta adduunka o dhan ku guumaysanaya ee ku hogaaminaya inagana maanta muslimiinta wuxuu leeyahay qofkii muslimka wakhtiga halkeen kusoo dilaa maanta ilaahay baa lahaa xadiis alqudsi in aadan wuu aflagaadeeyey i idhibayaa in aadan wuxuu igu dhibayaa markuu yidhi ilaahay wiil buu yeeshay ilaahay waxau leeyahay anuu wiil ma lihiyo ma dhalin laymana dhalo mana dhalo keli baan ahay keli in aadan baa ilaahay leeyahay wuu aflagaadeeyey waa i aflagaaday wuxuu igu aflagaadaynayaa yasubu dahra wa ana dahru alamru biyadii uqallibu leyla waannahaara ina aadan habeenka iyo maalinkuu aflagaadaynayaa oo zamanka ayuu caayayaa zamankuna baa ilaahay yidhi waa aniga habeenkiiyo maalinta anigaaba bedelayo anaa keenaya baa ilaahay yidhi zamanka sidee dadku maanta u aflagaadeeyaan maxaa sidan kuu galay wakhtigaa sidan ii galay ma yidhahdin ar ma yidhahdin maxaa sidan kuu galay waktiga halkaa dhigay waktiga waktiga iga jeestay buu ku odhan waktiga iga jeestay waktiga sidaa ay baday waktiga iga xun waktigaan fahmi lahay waktigu muxuu yahay ilaahay baa kule yasubu dahra wa ana dahru ina aadan zamanka ayuu aflagaadayn oo ou leeya zamanka iga xun zamankaa xun zamankiibaa iga jeestay baa iga jeestay baa adig kula haya maanta ilaahay wuxuu leey zamanku waa aniga amarka gacantayduu ku jiraa habeenkaiyo maalinta anigaaba beddelaya oo keenaya amarkuna gacantayduu ku jiraa kaan faqiir ka dhigana cid qani ka dhigi kari mayso kii aan qani ka dhigana cid faqiir ka dhigi kari mayso kaan kor u qaada cid hoos u dhigi kari mayso kaan hoos u dhigana cid kor u qaadi kari mayso kaan madax ka dhigana cid madaxnimada ka qaadi kari mayso kaan ciseeyana cidma dullayn karayso kaan dulleeyana cidma cisayn karayso kaan hadeeyana cidma weecin karayso kaan halleeyana cidma hanuunin karayso kaan anigu aan khayr aan siiyana cid shar u keeni kari amarka ayaa leh allah baa leh waxba zamanka haflagaadayn waxba makhluuqana ha qabsan oo ha odhan hebel baa hebel baa halkaa ii galay buu maalin mid <laughs> dee iska soo saar <laughs> hebel baan hebel baan magaalada ka ka ka mari ka hebel baan magaaladii u daayay buu yihi haye hebel baa nolosheeda ka xun hebel baa halkaa i dhigo sidaa ii galay zamanka adiga kula haya dee anna zamankaa sidaa ii galay buu may sidaa ma aha qofka muuminka iimaan kala waa inuu arri umuuraha waa inuu idhahdaa hadday dhibi ku dhacdana waa inuu idhahdaa dhibaatada igu dhacday waa dunuub anigu aan galay weeyaan oo adduunka laygaga goynayaa hadday barwaaqo ilaahay uu ku siiyana barwaaqada ilaahay baa kuu qadaray haddii walaalka ilaahay u nicmeeyena waxaad tidhahdaa nicmadda ilaahay kuu nicmeeyey hani allaka waan ku haneeyey hadday walaalkaa balaaye masiiba ku dhacdana waa la tacsiidayaayo waxaa la yidhaahdaa insha allah balaayada waad ka bixi doontaa walaal qadarka waa inaan aamina zamanka ha aaminin ayaad aamini ilaaha zamanka abuuray cilaaqa la yeelo abu darda iyo salmaan qiso dhex martay baan ii sheegin salmaan farisi buu ahaa radia allaahu canhu wuxuu damcay markaa inuu guursado abu dardayo markaa uu nebigu walaala uu ka dhigo walaaleeyey ukhuwat alislaam ayuu ku yidhi abu dardaayow reerka gabadh baa gabdho fiican bay leeyihiine gabadh orodoo iiga doon waa hagaag markaa dibadduu ku sugayaa aqalku aqal weyn maaha waa aqal yaroo cariisha abu dardaaba aqalkii soo galo waa la soo dhoweeyey waa qoys markaa yaman ka soo guuray oo gabdho wanaagsan ilaahay siiyey marka abudar abu dardaa baa yidhi waxaan inantiinna heblaayaan u socnaa oo ayaad u rabtaa walaalkay salmaan alfarisi baan u rabaa marka bay idhahdeen salmaan inantayada siini mayne laakiin adigaan ku siinay ku yidhahdeen gabadha weligeedii mar hadduu ku yidhahdo waan ku siiyey uu ku siiyey ogow khalaas waa xaaskaagii laanna waa saddexda nebigu yidhi saddex kaftankooguna waa dhab dhabtooduna waa dhab islaanay waan ku furay kaftan ma gasho way furantay khalaas <laughs> nabiga ku salliya inantaydii waan ku siiyeyna kaftan ma gasho waa sidaad u siisay khalaas walciyaadu billaah diinta waan ka baxay qofka hadduu idhahdana waa ka baxay ogow walciyaadu billaah <laughs> marka abu darda uu yaabay gabadhii khalaas isaga la siiyey siduu ugu sheegay walaalkii saaxiibkii salmaan wuuna sugayaa salmaan oo isna caroos buu isku diyaariyey carooskooguna beriga maba adkayne gabadha intoo laysa siiyo ayaa isla markaaba saxaabiga aqal yar loo tartiibinayay habeenkaaba u aqalgalayay waxaynan lacagaha iyo daaraha iyo tumashada iyo huteelada iyo buuraha layskala dhacaya maaha ee macsiyadda lagu dhisaya maaha nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inantiisa faatima markuu cali uu dhisayey ayakoo maskiidka ka soo wada baxo isgarab socduu nebigu ku yidhi cali ka warran faaduma haddaan kuu dhiso markaabuu sii jeesto uu ka xishooday faaduma waan ku siiyey buu yidhi waa tayse soo diyaari buu ka yidhi wuu socday inantiisii buu nebiguu tegay faatima aabbo waan ku dhisay dee yaad ii dhistay cali baan kuu dhisay radia allaahu way aamustay way xishootay markaabay hadasho aabba ma hadlaa hadal buu ka yidhi dee cali baad ii dhistay haa cali yar caluul buuran yahay <laughs> haye habeenood weyaan habeenoodna uu leeyahay oh, habeenkii indhaha aad wax ugama arka bay ku tidhi markaabuu nebigu ku yidhi faatima laqad zawajtuki wa innahu la aqdamu ummatii silman wa akharuhum cilman wa acdamuhum xilman buu ka yidhi faatimay ninka aan kuu guriyey waa ninka islaamnimada ummaddeeda ugu soo horreeyey oo ugu soo hor islaamay waana ninka ummaddeeda ugu cilmi badan waana ninka ummaddeeda ugu dulqaad badan buu rasuulku yidhi barkintaana qaado qadiifadaana qaado weelkaana biyaha ku dhaansada caawana waan ku hoynayaa diyaar diyaargarow buu ka yidhi inaku iminka gabdhaha waxba kuma darnee xun ka sugnaa sooma inta badan soomaalidu markay dhisayso wiilkay kharashka badan ku bixiyaan nabigu inantiisii faatimo markuu dhisay u raaciyey barkin buu siiyey oo gogol buu siiyey oo weel buu siiyey marka guurkooga u fududaa keena zamankan ee cadaabkaa maaha u fududaa nolosha way fududayd guurka haddii la fudaydiya bay culimmadu leeyihiin zinada inay dhalinyaradu ku dhacda ayaa adkaan hadii guurka la adkeeyo waxaa la fududeeye ogow zinadii baa la fududeeye marka guurka inaan fudaydina diyaar mau nahay waa sababta keliya bay culimmadu leeyihiin fasaadkaan kula dagaalami karno in guurkana la badiyo in la fudaydiyo welibana salmaan farisi bannaankuu taagan yahay walaalkii abu darda ayuu sugayaa abu darda baa soo baxay markaa salmaan baa yidhi bishaare bishaare wuxuu idhi wixii meesha ka dhacay inaan kaaga warramo waan ka xishoonayaa buu yidhi waraa xishoona ii sheeg maa lay yeelay mise waa lay diiday waniba gabadhi adig waa laguu diiday laakiin anaa laysiiyo caroosa buu yidhi anaaba caroosaba markaasuu qoslayoo wuxuu yidhi ka xishoonaya adiga mahe waa aniga buuhi waayo calaf ilaahay adiga ku qoray calafkaagii samada lagaaga qoray iyo adigan anuna dhex socday buu yidhi ka xishoon adiga maaha buuhi wa aniga ee walaal adigan allaha ku barakeeyo zamankeenna arrintaa ma dhici lahayd waa laysku rogman lahaa soo maha waad ii dhigte <laughs> iyaku waxaa la baray war adeer amar ilaahay baa adduunka socda wixii ilaahay qadarin baa adduunka ka dhici wax kale ka dhici marka zamanka ayaana waxba aflagaadaynin zamankan nidaamka zamankan waa nidaam ilaahay xaggiisa ka socda ilaahay xidhiidh fiican haddaan la yeelano nolosha adduunku way noo macaanaan maanta dadka oo dhan waxay leeyn nolosha waan fahmi laanahay nolosha waxaan u fahmi laanahay waa maxay xidhiidhkii inakii ilaahay noo dhexeeyey baa meesha ka baxay xidhiidhkaa haddaan hagaajisano nolosha adduunkan iyo taakhiro ilaahay bay noo hagaajin ilaahay baa qur-aankiisa inoogu sheegoo yidhi waman yattaqi allaaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada umuurtiisa oo dhan waxaan ka dhigaynaa fudayd man kaanat iddunyaa hammahu jacalahu allaahu alfaqra bayna caynayhi wafaraqa allahu shamlahu walam yaatihi min addunyaa ilaa maa kutiba lahu baa nebigu yidhi qofka hammigiisa ka dhiga adduunyo waxauu ku fikirayaa waa adduunyo waxau ka shaqaynayaa waa adduunyo waxau ku seexanayaa waa adduunyo waxau ku soo kacayaa waa adduunyo waxau ka hadlayaa waa adduunyo waxau eegayaa waa adduunyo qofka hammigiisa adduunyo uun ka dhiga buu nebigu yidhi arrimihiisoo dhan ilaahay barya galbeed buu kaga kala shaydhinayaa nolosha adduunyadana faqri baa labada indhood loo saarayaa faqri weligii ka baxayn baa labada indhood loo saarayaa arsaaqadana inta ilaahay u qadaray mooyaane in kale ma hela buu rasuulku yidhi waman kaanat alaakhiratu hamahu ninka hamigiisa ka dhigay buu nebigu hi aakhiro aakhiro waa maxay yani meel kastuu joogo ilaahay buu kaga cabsoonaya salaadii buu ilaalinayaa soonkii buu ilaalinayaa xaqii dadku iska ilaalinaya xaqii jaarkiisu ilaalinaya xaqa dadkuu la nool yahay buu iska ilaalinayaa dembiguu ilaalinaya wanaaggii ayuu ka shaqaynayaa hamigiisuu akhiro camal aakhiradiisa ka dhaawacaya waa ka digtoon yahay amal aakhiradiisa badbaadinayana wuu u dhiiran yahuu qabanayaa mar walba ninka hamigiisa ka dhigay buu nebigu uhi aakhiro qalbigiisa ilaahay ka dhiga qani hodan hodantinimada qalbiga ilaahay siiyaa qofku meesha uu ka noqdaa caydhna waa qalbiga meeshuu qani ka noqdaana waa halkee waa qalbiga ag waxaan moodayn hebel waa nin milyondeera warqadahan maaha waxa bini aadanka qalbigiisa hinada gelinaya hinada qalbiga waxaa geliya waa markuu qalbigu u jeesto ilaahay macrifadiisa iyo aakhirada weynigeeda hamigiisa ninka ka dhiga buu nabigu idhi aakhiro qalbiga ilaahay hodantinimo uga buuxiyaa arrimihiisoo dhanna ilaahay baa isku soo ururiya adduunyaduna iyadoo dullaysan oo usan sandullaysan ayaa hoos timaadaa buu rasuulku yidhi adduunyadu muuminka way doondoonan hadhkaaga ma aduu ku daba socdaa mise adaa daba socda ya isagaa ku daba socda hadh adduunyadu baa la yidhi qofka adduunyadu waa sida hadhka adduunyadu diintay la socotaa adduunyadu aakhiraday daba socotaa haddaad tidhahdee adduunyada ayaan u jeesan oo aakhiradii baan ka jeesan waxaad la mid tahay nin yidhi harkayga ayaan soo qabanayaa ma soo qaban karaysid walam yaatihi min dunya ilaa maa kutiba lahu baa nebigu yihi ma helo qofka hamigiisa adduunye ka dhiga ma helo buu nebigu yidhi ilaa wixii ilaahay u qadaray maan wax kale ma helo marka adduunyadan ilaahay baa nagu dhex abuuray oo inagu dhex imtixaamaya marka adduunyada ka tagana diinteennu inama leh hadda ogaada adduunyada ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso laakiin qalbiga ha gelin taajir noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin dhakhtar noqo laakiin lacagtu qalbiga inay kaa gelin mas-uul noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin waxaad noqotaa bay yidhahdeen culammadu sida doon doonta waxaa loo isticmaalaa berriga mise badda maxaase laga ilaaliyaa biyo inay galaan hadday doonta iyadoo badda maraysa oo rukaab iyo badeecad la saaray ay biyo galaan iyadii waxaa saaranba way qarruqmo way qarriqmi soo ma qofka bini aadanka adduunka inuu ku noolaado ilaahay baa ugu talagalay inaad shaqaysataa ood waxbarataa oo taajir noqotaa oo dhakhtar noqota oo injineer noqotaa oo caaqil noqota ilaahay baa kuugu talagala noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin hadday adduunyadu qalbiga ay kaa gasho adigiiyo waxa ku saaranba waad degiyo ogow dad badanba maanta way degeen abubakr sidiiq radia allaahu canh maal qabeen buu ahaa ninka ummadda ugu khayr badan buu ahaa cabdiraxmaan bin cawf maal qabeen buu ahaa tobankii jannada loo bishaareeyeyna ka mid cumaan binu cafaan maalqabeen buu ahaa tobankii jannada loo bishaareeyeyna ka mid buu ahaa jariir binu cabdilaahi albajali ogaas buu ahaa saxaabada nebi maxamed ragga ugu qiimo badan buu ahaa saxaabada rasuulku tujaar bay lahaayeen cuqaal bay lahaayeen shucaraa bay lahaayeen dhakhtarray lahaayeen umaraa bay lahaayeen fuqaraa bay lahaayeen mucallimiin bay lahaayeen culamay lahaayeen ogaasyay lahaayeen laakiin marka la eego iyo diinta xaggaa way ka wada sinnayn iyagu xaggaaba ka wada kooga amiirka ilaa kooga maamuurka si midaatay ilaahay uga wada baqayeen si midaatay aakhirada ugu wada fikirayeen cabsida ilaahay ay ka baqayaan iyo aakhirada ay ku xisaabtamayaan waxay u dhib yaraysay ma taqaanaa in adduunka dusheeda xaqa ilaahayna iska ilaaliyaan xuquuqda bini aadamkana iska ilaaliyaan aakhirana ay tagaan iyagoon waxba lagu lahayn abi bakr sidiiq radia allaahu anhu khilaafada islaamka markii loo dhiibay waa markuu nabigu adduunyada ka intiqaalay sal alla alay slam duxuuhaa bagaashluhaa dharka iyo badeecaduu suuqa ku iibin jiraa la yidhi alaabtiisii buu qaatoo degtuu saartay cumar baa arkay ninkoo sii socdaa kaalay ya abaa bakar ilaa ayna wuxuu hi waa shaqo tegayaa oo taladii ummadoo dhan ba adiga madaxa lagaa saaray maad oo reerkayga ayaa ii bilin soo anuu ka mas-uul ma yihioo ilaahay weydiin maayo muslimiintoo dhan baa looga dhigay mas-uul madax khaliifata rasuulillaah weeyaan mas-uuliyaddaa uu qabtayna lacag baad ku qaadan meesha ma soo dhigan isagu innaka maanta ka warrama ninka markuu mas-uul laga dhigay dowladda ama xildhibaan loo dooranayo muxuu socdaa bay kula tahay ar muxuu socdaa lacag fiican heshid meelahana si fiican ha u jajabsatid ila waa xildhibaankii baa la odhanaya oo loo bannayn meel walbe iyo sidaa ma ahayn mas-uuliyadda umay arkayn meesha ciyaalkooga ay ka biilinayaan mas-uuliyadda waxay u arkayeen waa xilligii ummadda nebiga loo khidmaynayay waa adeeg ummadeed ummadday u adeegayaan ilaahay ikhlaaska innakan hayna siiyo abubakar uu yaabay war ciyaalkaygiin reerkaygina ma haleelaysid masaariiftoodii anaa ka mas-uule anna kaa shuuraynayna adu noqo horta halkaa fadhiiso ma haleelaysid haddee toole waa la shuureeyey loo shuureeyey maadaamu afar reer uu lahaa in baytalmaalka laga siiya masaariif reerkiisa ku filan neef jeexi inuu u kala qaybiya maalin walba reerkiisa hilibkaas iyo raashin ku filan labadii sano ee uu talada ummadda hayay iyo dhowrkii bilood tiisii markay timiday godka lagu raday abibakr sidiiq allaha raalli ka noqdee inankiisii cabdiraxmaan ibni abibakar oo lacag sida ayaa baytalmaalkii yimiday cabdiraxmaan bana cawf oo ahaa maaliyadda ninkii hayay ayuu yidhi lacagtan baytalmaalka ku celi markaasuu yidhi adeer lacagta xaggeed ku waddaa jooji wuxuu yidhi aabba allaha u naxariistay ayaa igula dardaarmoo yidhi hadday taydii noqoto maanta wax adduunyaa maanta anigu dhul baan ku lahay magaalada madiina dhulka iibiya lacagta ka soo baxda dhulka labadii sani iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda aan hayey baytalmaalka lacag intaa la-eg baan ka qaadanoo masaariiftii weeyaane igaga celiya buu yidhi inta inii soo hadhan ininku qaybtama buu yidhi cabdiraxmaan bin coof uu yaabay war maxaad leedahay aabbaa ku dardaarmay sidaas in lacagtaa lagu celiya halkee baytalmaalka siduu u qaatay masaariiftii ininku aad u qorteen uu reerka siinayay labadii sannadood ayuu aabbahay qoranayay dhulkii uu lahaa markaan iibinayna waxau nagula dardaarmay lacagta in halkaygii lagaga celiyo baytalmaalka lagu celiyo cumar binu khadaab baa loo keenay cumar uu ooyey abuubakar sidiiq oo uu yidhi abuubakarow qabriga abuubakar buu dul tegay cumar wuxuu yidhi madaxda adiga dabadaa imanaysa wallaahi waa daaliso ku gaadhi mayna buu daalisay buu sidaan u leenahay abuubakar ugu dayda waadna daalisay buuidhi labadii sani ee dhowrkii bilooduu talada ummadda hayay waa ninka yidhi igaga celiyay baytalmaalka intaas xukaamta zamankeenna ka warrama waxaasi maxaa keenay waa alla ka baq ilaahay bay ka cabsanayeen aakhiraday ku xisaabtamayeen markaasaa koogii madaxa ahaa xaqii ilaahayna waa ilaaliyey xuquuqdii bini aadamkana saasuu iskaga ilaaliyey koogii faqiirka ahaa xaqii ilaahayna isna uu iska ilaaliyey xaqii dadkana uu iska ilaaliyey waa kuwgii faqiirka ahaa saciid ibn zayd radia allaahu canhu islaam baa ka soo ashkatuutay maxay kaga soo ashkatuutay dhul aan ayuu beertiisii ku darsaday tidhi weliba ceelkaana anigaa leh iyadu haddama le ogow isagaa iska leh waa been abuurasho cuhmaan binu cafaan amiirka muuminiinta u yeedhay saciid saciid waa tobankii jannada loo bishaareeyey nin ka mid ah. a saciid ibna zayd abalacwar markaasuu leey waa waa laga soo dacwooday saciidow iyaa iga soo dacwooday islaantaa baa kaa soo dacwootay duqda oo maxay ka soo dacwootay dhul iyadu ay leedahay baad qaadatay bay ayaa la leeyahay oo macalceelka iyadaa leh markaasuu yaa amiira almuuminiin anu waxaan ka maqlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh dhul uu lahayn ka dhul uu ninka dulmi ku qaata buu nebigu yidhi maalinka qiyaamaha waxaa lagu cuquubayn doonaa toddobada dhul intoo silsilad loogu xidho ayaa qoorta loo gelinoo la odhan doonaa jiidoo la kac lamana kici karayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka hayo ka maqlay may kula tahay xaq bini aadan inaan dulmi ku qaadan ilaahow hadday igu been abuuranaysa buu yidhi indhaha ka qaad haddilin adoo indhaha ka qaada mooyaane halkaana ay sheegaysa ilaahu ku dil buu yidhi dolkii uuga kacay ha qaadatay buu siiya waa indhabeeshay dam markaasay odhan jirtay way habaarkii saciid baa igu dhacay way habaarkii saciid binu zayd baa igu dhacay iyadoo indhalo dhulkii ay ku sheegatay isaga wareegaysoo indhala ayay ceelkii ku dhacday bal bay ku dhacday lagamaba soo saarin halkiiba qabrigayga laga dhigo lagu aasay xaqa bini aadanku ciyaar maaha ma anuu nabi maxamed ka maqlay taaka in la egoo dhul xaqa ninka gardarro ku qaata toddobada dhul baa qiyaamaha qoorta loo geliyaa oo lagu yidhaahdaa la kacoo jiid lamana kici kara buu nebiguna ma jiidi karaayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka maqlay may kula tahay oo inaan dhul bini aadan aan xaqdarra kaga qaadan ilaahu hadday igu been abuuranaysay buu indhahana ka qaad halkaan ilaahu ku dil buu yidhi waxaasi alla ka baq waxaa bini aadanka xaqooga kaa joojinaya waa maxay waa alla kabaq markaad ilaahay ku xisaabtamaysa inuu ku arkaayo uu ku maqlaayo aakhira inay jirtana ay ku hor taallo xaq bini aadan inaad u badhaadhaa ku dhiiran maysid laakiin goormuu qofka bini aadanku ilaahayna uu dulmi ka galaa bini aadankana uu dulmi ka galaa waa markuu ilaahay iloobo aakhiradana uu khadka ka saaro saa darteed walaalayaal ilaahayna hanu soo noqono ha toobadkeenno in yar baan adduunyada joogaynaa in yar in yar wamaa tadri nafsun maadaa tagsibu hadan wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut berri nin walba waxa uu la kulmi doono kama warqabo meesha qabrigaagu noqonuu qabrigaygu noqon kama warqabno marka walaal waa inaan aakhira ku xisaabtanna akhiro ma dheero innahum yarawnahu baciidan wanaraahu qari ilaahay baa sheegay qiyaamuhu ma dheero xaggeenna waa kaa dheer yahay laakiin nidaamka ilaahay marka la fiiriyo arrintu waa dhowdahay bacitdu ana wasaacatu ka haatayni labadaa farood buu nebigu isku dherariyey fardaa iyo murdisada iyo fardhaxadaa buu nebigu isku qabtay markaa buu nebigu yidhi anigiyo saacadda qiyaamadu sida labadaa furood iskugu xigaan baan iskugu xignaa buu rasuulku yidhi marka ilaahayna han usoo noqono han ka baqna ilaahay quluu laa ilaaha ila allah laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah diinteennana maaragtaane han ka shaqayno oo shaqada diinta culammada iyo macallimiinta oo keliya ka mas-uul maahinaya jamaacadade qof kastoo muslima diintan xilba ka saaran inaad naftaada islaaxisaa waa waajib inaad ummada islaaxiigana dadaalka aad ka qayb qaadataana waa waajib dacwatun dawa dawa dacwa ila allah fariidatun sharciya wa daruuratun bashariya bay dhahdeen culimmadu dadka oo ilaahay xaggiisa loogu yeedho waa fariida sharciya weeyaan waana daruura bashariya bashariyadoo dhan baa maanta dacwadda u baahan baa u baahan in salaada loogu yeedho oo maskiidka loogu yeedho oo xalaqaadka loogu yeedho oo diinta loogu nasteexeeyo gaalkiina wuxuu u baahan yahay in iimaankii islaamnimada loo bandhiga buu u baahan yahay mas xilkaana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ummaddiisa saaroo yidhi laa nebiya bacdii walaa ummata bacdakum ala falyubaliqa shaahid minkum alghaa'ib aniga nebi igama dambeeya buu nebigu yidhi ninkana ummad igama dambayse kiina xaadirka maanta ila joogow kiina maqangaadhsii fa ruba mubalaqin aw caamin saamicun iyo kuway maqlayeen saxaabadu intay nebiga ka maqleen bay adduunka dhan gaadhsiiyeen halkii maalintii risaalada ay gaadhsiiyeen baa layidhi inay ka soo noqoto mooyaane halkii ay dhigeen bay taagan tahay maanta insha allah innaguna ina diinta ka shaqeyno wada niyooda insha allah habeen dambana waa jimce markaska ka soo qayb gala kulanka diinta weliba xaafadiinan markasku nii dhow yahay oo marka ilaahay dartii u naga laynaga ha cabsoonina iska bax waar ma baxayno nin baa waagii xanuunka koronaha la bumbuuninayay ayaa la adig korona lagaa helay afar iyo toban cisho qolka ku jir mu fadhiya mase u baxay wuu ku jiray mid baa la sheegaya islaantiisii ku yidhi ha ii soo dhowaan ciyaalka ha soo dhowaan aniguun socdo afar iyo toban cisho u fadhiistay qol dhexdii si uu hargebka uga baxo qalbigeena inay adduunyadu ka baxdo oo cadamada makhluuqu ka baxdo oo zamanka aan ku tacalluqsannahay aan sii dayno oo xadhiidhka ilaahay aan soo adkaysano afar bilood inaan masjid dhex fadhino uma baahnin masjidku waa raaxo welibana soo ma hadda intaa ere saacaddaan wada hadlayna imisaa dareenkiinu ziyaadayaa imise aniga dareenkaygu isbedelaya ila waxaan ka hadlaynaa waa diine marka insha allah balayaala insha allah wakhtiga iigu dhow ee fursada iigu dhow inaan bal jamaacadada ilaahay dartii u baxaya afar bilood laba bilood fasaxyada aan haysto inaan ilaahay dartii u baxo yaa bal niyoonaya insha allah insha allah dhahada lilwasaa'ili xukmu lmaqaasidi bay culimmadu leeyihiin muddadan la baxayo waa wasaa'il dacwa wasail sida aalaadkan iminka aada inaga duubaysaan ma jeclayn berigii hore laakiin baryahan waxay yidhahdeen waa loo baahan yahay iska hadla uun dee annaguna wuxuu ilahay na soo dhex khayr ummadda waan u insha allah dhahada ilaahay inuu naga aqbalana waan rajaynaynaa ha qabuuliyaddaa muhiima imisaa ku dhagaysatoo ku daawatay muhiim ma aha ilaahay ma ka aqbalay baa muhiima mise kugu soo ceshay ilaahay ha naga aqbalo insha allah habeen dambena fikridiinka ka soo wada qayb galaynaa dad badanoo walaalaheena oo xanuunsan ayaa jiro ducadoona se u ducayn insha allah dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mawtaadkeenna allaha u naxariisto amni iimaanka allah inoo siyaadiyo daacadda allah inoo macaneeyo dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba allah inoo hadeeyo madaxdeennana wixii iyo dalkiiyo dadka u daacada allaha tuso muslimiinta meelay joogaan muwaafaqiin midnimana allaha siiyo nin walba alluu ka kurbaysana kurbada allaha ka qaado dad badanoo iyo kuwo qaybinoo duca dalbay baa jire mid walba algu ka kurbaysanya ilaahu adaaga kurbadda ilaahu ka qaad caafimaad sariica ilaahu sii khaatimada ilaahu noo hagaaji waxaan ku hadlayna ilaahu hanagu qaban ee allah noo naxariiso haddaad noo naxariisan ayaa noo naxariisan ayaad haddaad noo dembi dhaafin ayaa noo dembi dhaafi amniga iyo iimaanka ilaahu noo adkee rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lana watarxamna lanakunanna min alkhaasiriin subxaana rabbika rabi اlcizati cama yasifuun salaamu clى اlmursaliin walxamdu lilaahi rab اlcaalamiin